بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سلمان الفارسي salmaan alfarisi baanu qaadanaynaa maanta salmaanu mina salmaan annaga ayuu naga mid yahay ahla albeyti haddaanu nahay ahlu beytka ayuu ka mid yahay haddaan ahlu nahay salmaanu mina sababtay ku timid way noo imaan doontaa qisatunaa qisadeena haadihi ee tan ah qisatunaa sheekadeenna haadihi ee tan ah hiyo ayadu qisatu saaci u dadaalihii iyo u socdihii waraa'a alxaqiiqati xaqiiqda gadaasheeda inuu helo kii u ordaayey u dadaalahayay waaye qisadiisii waaye hiyo iyadu qisatu saaci kii dadaalaye amase u socday u cararayay waraa'a alxaqiiqati inuu helo xaqiiqda qisadiisii waaye albaaxifi ee goobaayey baaxiahee ahee baarbaarayay raadinahaya can illaahi ilaahay diintiisa qisatu salmaan alfarisiy salmaan alfaarisi qisadiisii waaye radia allaahu ilaahay ha ka raadi noqdo salmaan canhu xaggiisa wa ardaahu ilaahay ha raaligeliye falnatruk yaanan ku daahine falnatruk aan uga tagno lisalmaan nafsihi asaga laf ahaantiisa almajaala booska aan uga baxno aan u bannayno liyarwiya suu noogu wariyou noogu soo tabiyo lanaa annaga axdaada qisatihi sheekadiisa dhacdadeeda iyo axdaadteeda sida ay ahayd bal ha noo tabiyo ha nooga sheekeeyee aan u dhaafna majaalka waayo fa shucuuruhu dareenkiisa biha asaga u dareemo qisada bihaa ayada ayaa acmaqu acmaq ahee ayadaa xeel dheer mar allaala markuu asaga ka sheekaynahayo iyo ninka qisadu ay ku dhacdii dhacdada markuu ka sheekaynaya dareenka uu dareemahayo waa mid acmaq ahoo dheer ama xeel dheer wa riwaayatuhu werintiisa iyo mar allaala markuu noo soo warinayo lahaa ayada ayaa adaqu toosnaan badani ayadaa toosane asaga aan u dhaafna wa asdaqu ayadaa run badani qaala salmaanu salmaan wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa fatan wiil dhallinyaro ah barbaar hadda soo baxay farisiya oo reer farrisi ah min ahli asbihaan reer asbihaan ehelkeedaan ka mid ahaa min qaryatin qaryo ayaana ka soo jeeday yuqaalu lahaa la yidhaahdo jayaana jayaan qaryo iyo tuulo jayaan la yidhaahdaanu deganayn wa kaana abi aabbahay wuxuu ahaa buu yidhi duhqaana alqaryati qaryada odaygeeda ninka ra'iiska u ah ee odayga u ah qaryada aabbahay buu ahaa wa adnaa ahliha ehelkeeda kuwa ugu badan hinan xagga hinanimada iyo taajirnimada ayuu markaa ahaa wa aqnaa kuwa ugu taajirsan ahliha qaryada ehelkeeda hinan tanaadnimada wa aclaahum midkooda ugu sarreeya manzilatan xagga darajada iyo sharafta ama manzilka ayuu aabbahay ahaa wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi salmaan axab waxaan ahaa buu yidhi axabba khalqi illaahi khalqiga alle midka loogu jecel yahay ilayhi xaggiisa aabbahay dadka wuxuu u jeclaa aniga saasoo la jeedaa mundu laga soo bilaabo markii weli tulay dhalay maalintii aan dhashay laga soo bilaaboo lay dhalay ilaa hadda aabbahay wuxuu ahaa khalqigoo dhan mid laygugu jecelaya xaggiisa uma bacdi maa zaala kama zuulin xubbuhu jacaylkiisii lii aniga uu ii qaba yashtaddu inuu xoogaysanayo wayasdaadu uu kordhayo cala alayaami maalmaha dushooda maalinba maalinta ka dambaysa xubbiga uu ii qabaa kordhaaye waana sii adkaanaayey xataa xabasanii ilaa uu ixiray aabbahe uu ixabisay filbeyti guriga dhexdiisu igu xabisay khashyatan asoo ii baqaya calaya korkayga cabsi uu ii cabsanaya amuu dhib i gaaraa iyo amuu si kala noqdaa uu guriga igu xabisi jiray kamaa tuxbasu alfatayaat sida gabdhaha loo xabaasoo kale sida gabdhaha maqabiyooyinka looga dhigo ayuu guriga igu xiray aabbahay walaqad ijtahadtu waxaan ku dadaalay fi lmajuusiyati majuusiyada inaan barto diinta majuusi inaan barto ayaan ku dadaalay buu yidhi xataa qadowtu ilaa aan noqday qayima naari naarta midka qayimka u ah ilaa aan noqday macnaha dadka midka mas-uulka looga dhigo mas-uulka ka ah qayimkee maamula annaari annaari dabkii allatii taasoo kunnaa aan nahay nacbuduhaa kuwa caabudaa diinta majuusiyadan ku dadaalayo intaan guriga ku xirnaa waxaa laygula dadaalay in majuusiyada lay baro anna waan ku dadaalo waan bartay xataa qadawtu ilaa aan ahaaday qayima naari dabka midka mas-uulka ka ah allatii dabkaasoo kunnaa aanu ahay nacbuduhaa kuwa caabudaa ilan majuusa dabtay caabudi jireen wauniidu bi waxaa la ii wakiilay oo wakiil laigaga dhigay wauniidu bi waxaa la ii xil saaray ama wakiil la igaga dhigay bi aniga amru idraamihaa huritaankeeda dabkaashiritaankeeda arrinteedii maamulkeeda ayaa la ii dhiibay xataa laa takhba'u ilaa aysan demin saysan u demin dabka saacatan fii laylin aw nahaarin saacad xilli un wakti habeen ah ama maalin ah inaan la weynin dabka ila waa la caabudaaye wa kaana liabii aabbahay waxaa u sugnaa ee uu lahaa daycatun aseendo cadiimatun oo weyn oo tadiru qubta calaynaa korkeenna hallatan hallad nagu soo qubta kaiiratan ee fara badan hallad waa dhalag dalag bay nagu soo daadin jirtay fara badan beerta weliba markay asaynta weyn tahay yaadiica la yidhaahdaa wa kaana liabi aabbahay waxaa u sugnaa ee uu lahaa waaye daycatan beer buu lahaa aseynda ah cadiimah oo weyn tadurru waxaan ka helaynay nagu soo daadinaysay calaynaa korkeena beerta hallatan dalag kabiiratan oo fara badan ama weyn wa kaana abii aabbahay wuxuu ahaa yaquumu miduu istaaga calayhaa beertaa korkeeda beerta ayuu ishraafi jirayo maamulkeeda ayuu dul taagnaa wuxuu ahaa oo kale wayajnii hallatahaa mid soo gura wayajnii mid soo gura ayuu ahaa aabbahay hallatahaa dalageeda ayuu markaas soo wa fii daati maratin mar mararka u saaxiib ahaa shaqalahu wuu mashquulay aabe shagalahu waxaa mashquuliyey aaboo ka mashquuliyey can idihaadi bixitaankii aaditaankii ila alqaryati qaryadii xaggeeda beerta ay ku tilay uu aado shaaqilun wax mashquuliya wax mashquuliya ku soo baxay fa qaala wuxuu ii yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo innii anigu qad shuqiltu waxaan kaga mashquulay can idaycati beertii bimaa taraa waxaan aad arkayso fadhab bax ilayha beertii xaggeeda aad oo watawalla alyawma igala wareeg maanta watawalla la wareeg tawalli oo maamulkeedii alyowma maanta igala wareeg canii xaggayga sha'nahaa xaaladeeda beertii bal waxay u baahneed iyo shaqaalaheediiyo kulli maanta tawalliye adiga maamul fakharajtu waan soo baxay buu yidhi salmaan aqsudu anigoo u soo qasdaayoo soo aadayoo u soo socda daycatanaa aseendadeenii wa fii maa wakti ana anigoo fii bacdi ariiqi wadada qayb ka mida maraya oo socda marartu waxaan soo maray bikaniisatin kaniisad oo min kanaa'isi nasaara nasaare kaniisooyinkooda ka mid ah fa samictu waxaan maqlay aswaatahum cod codkooda yaan fiiha kaniisadda gudaheeda ka maqlay wahum ayagoo yusalluuna tukanaya ayagoo tukanaya ayaan maqlay buu yidhi codkoodii ayaa kaniisadda markaa ka maqlay ayagoo markaa tukanaya falafata waxaa isoo jiitay marka falafata daalika arrintaa waxay soo jiiday intidaahii baraarugaygii aniga baraarugaygii garaadkaygii xiskaygii maskaxdaydii oo dhan codkaa ay ku tukanayeen ayaa soo jiitay lam akun ma aanan ahayn acrifu mid yaqaana shay-an shay oo min amri nasaara nasaaro arrinteeda ka mid ah aw amase amri kayrihim hayrkooda amarkoodo min asxaabi اladyaani dadka diimaha u saaxiibka ah arrintooda waxba kama ogeyn aniga wax aan majuusiyadaas ahayn oo aan naqiinay ma laha lituuli maa maa dheeraanteeda xajabanii uu iga xijaabayuu iga xidhay ama iga qariyey abii aabbahay caninnaasi dadka fii beytinaa gurigeennu igaga qariyey saa ayaa kelifay inaan wax diin ah iyo nasaaro arrintooda wax ka ogaan waayo falammaa goortii samictu aan maqlay aswaatahum codkoodii dakhaltu waan u galay calayhim korkooda kiniisadii baan ugu galay liandura inaan eegoon fiiriyo maa yasnacuuna waxay samaynayaan bal raggaan meesha ka qaylinaya u gale kiniisadda bal soo fiiri baan isiri buu yidhi falammaa goortii ta'ammaltuhum aan u kuur galay acajabatnii waxaan la dhacay oo cajib geliyey salaatuhum salaadoodii salaadoodii bay cajab gelisay wa raqibtu waan jeclaystay fii diinihim diinkoodii ayaan aad u jeclaystay wa qultu waxaan idhi wallaahi allah ku dhaartaye haadaa kan baa khayrun ka fiican oo ka khayr badan min aladii midka naxnu aanu nahay calayh korkiisa dabkaa la shidshidaya iyo dabkaa alla laga dhiganaya iyo wallaahi tan baa ka khayr badan oo ka fiican wallaahi haadaa allah ku dhaartee kan baa khayrun ka fiican oo ka khayr badan min aladii midka xaggii naxnu annagu calayhi aan dushiisa nahay fa fawallaahi allah ku dhaartaye maa taragtuhum kama soo tegin xataa qarabat ishamsu ilaa qoraxdii ay ka dhacday aaba beertii loo diray waxbaa asagana mashquuliyey xataa harabat ilaa ay dhacdo ashamsu qoraxdii walam adhabba maba aadinba ilaa daycati abi aabbay aseedadiisii beertiisii uma intaa ka bacdi inii anigu sa'altuhum waan su'aalayo waxaan idhi ayna aslu haada addiin diintan xaggee asal u ah meesha ay ka timiday ka soo farcantay waa halkee ayna xaggeebaa aslu haada addiin diinkan gundhigii asal u ah qaaluu waxay ii dhaheen fii bilaadi shaam dhoolka shaam bay ka timid walammaa goortii aqbala alleylu habeenkii uu soo qaabilay qoraxdu dhacday cudtu waan laabtay ilaa baytinaa gurigeenii baan u noqday fatalaqaanii abii aabbahay baa ila kulmay yas'alunii asagoo i su'aalaya camaa sanactu waxaan soo qabtay maanta maanta beerta asagaa aabba kala wareegee bal wuxuu soo qabtay wixii la gooyey wixii shaqaale la siiyey inuu su'aalo faqultu waxaad idhi yaa abati aabbo innii anigu marartu waxaan soo maray biunaasin dad yusalluuna ku tukanaya fii kaniisadi kaniisad bay ku tukanayeen lahum ayagu ay leeyihiin fa acjabanii waxay cajab geliyey maa ra'aytu wixii aan arkay oo min diinihim diinkoodii ah wamaa ziltu kama aanaan zuulin cindahum agtooda inaan ahaanayo xataa harabat الshamsu ilaa cadcaadii ay dhacday waxaan soo qabtay mabalahan buu yidhi ilaa qorax dhacaadkii ragga ay cajab geliyaan kiniisadda la joogay faducira waa naxay ama faducira wuu argagaxay abi aabbahay wuxuu aad uga argagaxay mimaa sanactu wixii aan soo qabtoon sameeyey wa qaala wuxuu yidhi ay bunaya yaa bunaya wiilkaygiiyo laysa ma aha fii daalika arin fii daalika diin diinka asaga ah khayrun wax khayra oo ku sugan male buu yidhi diinuka diintaada wa diinu aabaa'iki aabbayaalkaa diintooda khayrun ka fiican oo ka khayr badan minhukaa xaggiisa is-ilaali diintaadana ha ka tegin qultu waxaan idhi kallaamaya wallaahi inna diinahum diinkoodaa la khayrun ka khayr badan min diininaa diinkeena dab un baad shidshidhaan buu yidhi maxaad diinaad ku haysaa meesha meesha waxaad ku haysaan ma laha ma jirta buu dhahay diinkoodaa diinkeenna ka khayr badan fa khaafa waa cabsaday abii aabbahay mimaa aquul wixii aan dhahay buu ka baqay wa khashiya wuxuu kaloo ka cabsaday an artadda inaan ka ridoobo oon ka noqdoon ka laabto can diinii diinkayga waxabasanii wuxuu igu xabisay haddana uu igu xihay bilbeyti guriga wadaca wuxuu dhigay tookadan qaydan silsilad ama xarig fii rijlaya labadeeda lugood ka tiinad buu igu xihay buu dhahay labada lugood sidaa darteed ayaa meesha yaan ku xabisnaaday walamaa goortii utiixad lii ay ii hirgashay ama ay ii suuro gashay alfursatu fursad markaan fursad helay bacaftu waxaan adeeg u diray ila nasaara nasaara aquulu lahum anigoo u odhanayo u dhahaya idaa qadima hadduu idiin soo galo calaykum korkiina ragbun jameeco ama safarley yuriidu doonahaya addahaaba inay aadaanay u kacaan ilaa bilaadi shaam fa aclimuunii isoo ogeysiiya qabar yar baan reer nasaaradii meesha deganeed u diray oo aan gaarsiiyey oo aan ku leeyahay idaa qadima hadduu soo galo calaykum rakbun koox ama safarley yuriidu doonaysa addahaaba aaditaan iyo inay u baxaan ilaa bilaadi shaam fa aclimuunii isoo ogeysiiya famaa huwa kama soo wareegin ilaa qaliilun in yar maahane xataa qadima calayhim ilaa dushooda waa nasaare ay u soo galeen ragbun koox iyo iyo jamaaco muttajihun usii sii socotee u jihaysan ila shaami shaam faahbaruunii bihi way iisoo khabreen buu yidhi faahbaruunii bi way iisoo sheegeen ee faahbaruunii bihi way iisoo sheegeen faaxlaltu waan xiiladaystay marka calaa qaydii qaydihii xargihii igu xirxirnaa ayaan damcay inaan tartiib tartiib u furfuro xataa xalaltu xataa ilaa xalaltu aan furay ilaa xargihii iyo qaydkii igu xirxirna aan iska furay ayaan furay buu yidhi wakharajtu waan baxay macahum kooxdii baan raacay micigooda mutakhafiyan e, anoo isqarqarinaaya mutakhafi anigoo ah oo dhuudhuumanaya ayaan raacay xataa balaqnaa ilaa aan gaarnay bilaada shaami dhulalkii shaam falamaa nazalnaa markaanu degnay fiiha shaam qultu waxaan idhi man afdal rajuli ninkee ugu sarreeya min ahli haada diin diinkan ee kanee nasaara ehelkooda yaa ugu sarreeya yaa ugu fadli badan macnaha ugu sarreeya looga dambeeyaa qaaluu waxay ii dhaheen waxay ii dhaheen alsqufu squf alusqufu squfka waa ra'yulkaniisa baadariga iska dheh waa raaci alkaniisati kaniisada midka raaciya ee markaa maamula ayaa ugu sarreeya faji'tuhu waanu imid faqultu waxaan idhi innii anigu qad ragibtu waxaan jeclaystay fi nasraaniyati nasraaniyada inaan qaato wa axbabtu waana jeclaystay an alzamaka inaan ku laasimo wa akhdimaka aan kuu khidmeeyoon kuu shaqeeyoon kuu noqdo qaadin wa atacallama minka aan ka barto xaggaaga waxaa taqaanay diinka ah wausallii aan tukada macaka la jirkaaga intaasaan jeclaystee kawaran baan ku yidhi buu dhahay ninkii kiniisadda ugu sarreeyey faqaala dkhul soo gal buu ii dhahay fadaqaltu waan galay cindahu agtiisa wajacaltu waxaan gudagalay akhdimuhu inaan u adeegaayo inaan u shaqeeyo khaadim u noqdaan bilaabay uma kabacdi maa labistu maba daahinba oo ma nagaaninba an caraftu inaan aqoonsaday ana arajula ninku rajulu nin inuu yahay suu-in ee xun nin sheekh sheekh iska dhigaya waaye nin wanaagsan ma aha rajul xun inuu yahay waayo faqad kaana wuxuu ahaa ya'muru mid fara atabaacahu atabaacdiisa bisadaqati sadaqa inay la baxaan wayuraaqibuhum waa ku guubaabinayaa oo wuu jeclaysiinayaa oo wuxuu ku tirtirsiinayaa bihawaabiha sadaqada abaalmarkay leedahay inta dadku markay yimaadaan u istaagu leeya waxaa lala baxo masaakiinta waxa la siiyo hawaabteeda ayuu ku tirtirsiinaya ku guubaabinayaa fa idaa acqowhu hadday siiyaanay u keenaan minhaa sadaqadii xaggeeda shay-an shay ay uga keenaan liyunfiqahu suu ugu nafaqeeyo u siiyo uu ugu bixiyo fii sabiili اllaah alla jidkiisa igtanazahu linafsihi asaaba kaydsanaayada waxay dadka soo aruuriyaan meel buu u dhiganaa naftiisa walam yucti kama siiyo kamana siinayo alfuqaraa'a fuqaradii dan yarta ahayd waalmasaakiina iyo masaakiintii minhu sadaqadii la soo ururiyey xaggeeda shay-an waxaan ka siinayaa malaha laha xataa jamaca ilaa uu urursaday sabca qilaalin toddoba ashuum oo min adahabi dahab ah qalaha mase qilaalkan waa ashuumanka kuwa waaweynka ah toddoba xabo oo wada dahab ah yuu meel ka dhigtay dadku wuxuu ka aruuriyey faabaqadtu waan nacay buu yidhi waanuu carooday bu'dan carro shadiidan ee daran ama nicitaan xoog badan baan nacay limaa ra'aytu wixii aan ku arkay minhu xaggiisa uma kabacdi maa labisa maba daahin ba an maata wuu dhintay waa dhintay faاجtamacat الnasaara nasaara waxay isugu soo ururtay ku kulantay ay isugu yimaadeen lidafnihi aasitaankiisa shiiqoodii dhintay inay duugaan faqultu lahum waxaan ku idhi ina saaxibakum saaxiibkiina kaana rajula suuءin waa nin xun ya'murukum wuxuu idin fari jiray ama idin farayaa bisadaqati sadaqa markuu noolaa wayuragibukum wuu idin jeclaysiin jiray fiiha sadaqadii faidaa ji'tumuu haddaad ula timaadaan biha ayadana اgtanazahaa wuxuu u kaysan jiray linafsihi nafsadiisa walam yucطi kamana siin jirin almasaakiina nimankii masaakiinta minhaa sadaqadii aad keenteen shay-a waxba kama siin jireen waanuu sheegay buu yidhi qaaluu waxay dheen min ayna carafta daalik war xaggee ka ogaatay waxa mashiiqeena saa ku leedahay xaggee ka garatay arrintaa ku ogaatay qoltu waxaan idhi iska daaya wax kale ana aniga adullukum idin tusi karaa calaa kansihi kaydkiisa kaydkiisaan idin tusayaa iyo kansigiisa qaaluu waxay dheen nacam waayahay dullanaa calayhna tusi fa araytuhu mawdicahu wuxuu tusiyey meel booskiisii meeshii uu dhigahayey ayuu geeyu dulgeeyu tusiyey faاstakrajuu minhu waxay kala soo baxeenay ka soo saareen minhu xaggii sabca qiraalin toddoba aashuun mamluu'ah la buuxiyey dahaban wa fida dahab iyo qalin eh, eh, eh, dahaban iwa fidatan falammaa ra'awhaa markay arkeen xaqiiqdii gacanta ay ku dhegeen qaalu waxay dhaheen wallaahi laa nadfinuhu allaan ku dhaaranay maba aasaynaba duugi maynay dhaheen uma salabuu way salbiyeen maydkiisii warajamuuhu biاlxijaarati dhagxanna way ku rajmiyeen uma intaa ka bacdi inahu sha'niya lam yamdi kama soo wareegin markay saa yeeleen hayru qaliilin wax badan xataa nasabuu xataa nasabuu ilaa ay taageen ama ay u caleema saareen rajulan nin aakhara ee kale makaanahu booskiisii nin kale makaankiisii iyo booskiisii ay soo istaajiyeynay sureen ama say u caleema saareen falazimtuhu waan laazimay ninkii labaad famaa ra'aytu ma aanan arkin rajulan nin ashada minhu fi dunyaa adduunka ka nicid badanba zaahid nin adduunka saa u qiimeeya maba ahaynba maa ra'aytu ma arkin rajula nin ashada ka fogaasho badan oo ka nicid badan minu xaggiisa fi dunyaa adduunka walaa arqaba ka jacayl badan minu xaggiisa fi laakhirati aakhiro walaa adaba ka daa'imid badan oo ka joogtayn badan minhu xaggiisa cala alcibaadati cibaadada laylan wa nahaaran habeen iyo maalinba fa axbabtuhu waan jeclaaday ninkaa xubban jamman jacayl adag oo kakan oo xoog leh ayaan jeclaaday oo qimtu waan nagaaday macaw la jirhkiisa zamaanan wakhti ayaan la joogo micdho jirkiisii nagaaday falammaa xadartu markay ku soo xaadirtay asagana alwafaatu geeridii qultu lahu waxaan ku idhi yaa fulaanu hebelow ilaa man yuusii yaad iigu dardaarmaysaa bii aniga yaad ii dardaarmaysaa wa maca man yaan micigiisa noqdaayo tansaxunii aad iigu naseexaynaysaa an akuuna inaan ahaada min bacdika gadaashaada waad dhiman rabtaa waan u jeedaa fulaanow ilaa man yuusiibii yaad ii dardaarmaysaa wa maca man man micigee man wa maca man man yaan noqdaa micigiiso tansaxunii aad iigu naseexaynaysaa an akuuna inaan micigiisa ahaada min bacdika geeridaada kadib faqaala wuxuu ii yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow laa aclamu ma ogi axadan qof calaa maa kuntu waxa aan ahay calayhi korkiisa ku sugan nin xoog diinka sideedoo kale u haystaa ma jiro ilaa rajula nin maahane bilmawsili mawsil meel la yidhaahdo waa iska shaame meelaha jooga mawsil meesha la yidhahdo mawsil huwa asaga fulaanun hebel baa la yidhaahdaa lam yuxarif ma iilanin walam yubadil mana bedelin diintiisiina kama leexanin wax tabdiil oo ku dhacayna ma lehe falxaq bihi kaa haleel buu ii dhahay mawsil tage ninkaa hebel la dhaho raadi kaa markaa u tag buu yidhi falammaa gorti markii maanta uu dhintay saaxibii saaxiibkaygii laxiqtu waan haleelay birajuli ninkii baan haleeloon gaaroon u tegay fi lmawsili mawsil joogay falammaa qadimtu markaan u galay calayhi korkiisa qasastu waxaan uga sheekeeyey calayhi korkiisa khabari qabarkaygii sheekadaydii dhacdadeedii baan uga sheekeeyey wa qultu lahu waxaan ku idhi inna fulaanan hebel baa awsaanii ii dardaarmay cinda mowtihi geeridiisii agteeda an alxaqa bika inaan ku soo haleelo oon ku soo gaaroon kuu imaado wa akhbaranii wuxuu ii sheegay annaka adiga mustamsikun inaad tahay mid ku dheggan oo haystaa bimaa kaana calayhi wixii uu dul ahaa oo min alxaqi xaqa ah xaqa diinka inuu dhab aad u haysato oo aad ku dhegan tahay suu asaga ugu dheganaa buu ii sheegay fa qaala wuxuu ii yidhi aqim cindii agtayda ku nago waaye ila joog fa aqamtu waan nagaaday cindaw agtiisa fawajadtu waxaan helay calaa khayri xaalin xaladtan u khayr badan nin aad u wanaagsan buu ahaa uma intaa ka bacdi innahu asagu lam yalbad ma daahinba an maata wuu dhintay falamaa xadartu alwafaatu geeridii markay ku soo xaadirtay qultu lahu waxaan idhi yaa fulaanu hebelow laqad jaa'aka waxaa kuu yimid min amri illaahi ilaahay amarkiisa maa tara waxaanaad arkayso geeridii baa ku soo qaabishay wa anta adiguna taclam waad og tahay min amri arrintayda maa taclam waxaad ka og tahay inaan diin raadiya xaqiiq raadiye ahay oon aad u dadaalay waad og tahay fa ilaa man tuusiibiyaad ii dardaarmaysaa adigana waman ta'murunii yaad i amraysaa billaxaaqi bihi inaan haleeloon u taga haddana adigu adiman rabtaaye qaala wuxuu ii yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow wallaahi baan ku dhaartee maa aclamu ma ogi anna rajulan nin calaa mili maa maa mahalkiisa ku sugan kunnaa aanu nahay calayhi korkiisa waxa diinkii ku dheganayn haysano mahalkeeda qof haystaa ma jiro ilaa rajulan nin mooyaane ninkaasoo binasiibayn nasiibayn meel layidhaahda jooga binasiibayna wahwa fulaanun hebel baa la yidhaahdaaye falxaq bii haleel asaga meeshaa tag buu nasiibayn meesha markii aad tagta haleel ninka noocaasee asaga la joog falamaa qayiba markii la qariyey ama lagu aasay alrajulu ninkii fii laxdihi qabrigiisii laxdigiisa laxiqtu waan haleelay bisaaxibi nasiibiin saaxibkii nasiibayn baan u tegey wa akhbartu waxaan u sheegay khabarii warkayga iyo wamaa amaranii bihi wuxuu ii amray saaxibii saaxiibkaygii faqaala lii wuxuu ii yidhi asagana aqim cindana agteena joog soo fadhiiso faaqamtu waan nagaaday cindahu agtiisa fawajadtu waxaan helay calaa maa inuu ku sugan yahay dushii kaana calayhi ay dul ahaayeen saaxibaahu labadiisii saaxiib oo min alkhayri khayr ahaa labadii nin ee ii soo kala dardaarantay say ahaayeen iyo waxay dul ahaayeen ay ku nagaayeen oo khayr ah yuu asaguna ku sugnaa nin wanaagsan buu ahaa fa wallaahi baan ku dhaartay maa labisa maba daahinba asagana an nadara bii waxaa ku soo degay almowtu geeridii falammaa xadaratu markay soo xaadirtay alwafaatu geeridii qultu waxaan ku idhi laqad carafta waad og tahay min amri amarkayga maa carafta wixii aad ka og tahay baad ka og tahee fa ilaa man tuusii yaad ii dardaarmaysaa adigana ilaan canugeer waayo odayaal bay ahaayana waydi dhimanaayeen fa ilaa man tuusii bi fa qaala ay bunaya wiilkaygiiyo wallaahi baan ku dhaartee innii anigu maa aclamu ma ogi axadan qof baqiya haray calaa amrinaa amarkeenaan diinkan nadiifkaa kuwa haysta ma jiro qof haray ilaa rajulan nin maahane bicamuriyata camuuriya meel layidhaahda joogaa bicamuriyata huwa fulaanun waa hebele falxaq bi asaga haleel buu yidhi camuriya buu soo aaday haddana falaxiqtu waan haleelay bihi asagoo waan soo gaaday wa akhbartuu waxaan uga sheekeeyey khabarii qabarkaygii faqaala wuxuu ii yidhi asagana aqim cindii agtayda joog fa aqamtu waan ku nagaa cinda rajulin nin agtii kaana ahaa wallaahi baan ku dhaartee calaa hadyi asxaabihi asxaabtiisa hadyigooda iyo hanuunkoodii waddadooda nin ku taagan buu ahaa waqad iktasabtu waxaan ku shaqaystoon kasbaday wa ana anigoo cindahu agtiisa jooga baqaraatin dhowr sacaad iyo waunaymatun dhowr ari ah dhowr sacaadi dhowr lo iyo dhowr ari ah ayaan ku kasbaday intaan agtiisa joogay uma kabacdi maa labia maba daahin asagana an nasala bihi waxaa ku soo degay maa nasala wixii ku degay biasxaabihi asxaabtiisoo min amri illaahi ilaahay amarkiisa ah falamaa xadartu markay soo xaadirtay alwafaatu geeridii qultu lahu waxaan ku idhi innaka adiga taclam waad og tahay min amrii arintayda iyo amarkayga maa taclam waxaad ka og tahay ee fa ilaa man tunsii biyaad ii dardaarmaysaa adigana adeera waad tegi rabtaaye wamaa ta'murunii maxaadsa i faraysaa an afcala inaan sameeyo fa qaala wuxuu ii yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo wallaahi allaan ku dhaartaye maa aclamu ma ogi anna hunaaka meeshaan axadan qof inuu ku haray ama uu joogo oo min annaasi dadka ka mid ah baqiya baaqi ku ah calaa dahri alardi arlada dusheeda mustamsikan haystoo ku dhegan bimaa kunnaa calayhi waxaan dushiisa ahayn waxa aan nahay oo aan ku dhex sugannahay bimaa sheegii kunnaa aanu ahayn calayh korkiisa oo diin ah wax jooga hadda arladii ma laha walaakinahu laakiinse qad adalla waxaa soo dhowaaday zamaanun wakti yakhruju uu ka soo bixi doono fiihi wakhtigaa gudihiisa biardi alcarabi dhulka carabta nebiyun nebi yubcahu lasoo bixin doono bidiini ibraahiim ibraahim diintiisa lala soo diri doono uma intaa ka bacdi nebigaa yuhaajir waa jiroon doonaa min ardihi dhulkii uu ku dhashay dhulkiisuu ka hijroon doonaa ilaa ardin buu aadi doonaa ardo iyo dhul daati nakhlin timir u saaxiib ah bayna xaratayni labada buurood ama dhagxaanta ee dhagxaanta madmadow u saaxiib ah dhul noocaas ah ayuu aadi doonaa walahu waxa uu leeyahay nebigaa calaamaatun calaamaad lagu aqoonsado laa takfa aan qarsoonayn fa huwa ya'kulu wuxuu cunaa waa calaamadiisiiye alhadiyata hadiyaduu cunaa walaa ya'kulu asadaqata sadaqada ma cunayo wa bayna katfayhi labadiisa garbood dhexdoodana khaatimu nubuwati nebinimada khaatimkeedii shaabadeeda ayaa u saaran fa in istadacta haddaad kari karto an talxaqa inaad haleesho tagto bitilka albilaadi bilaada ayada ah fafcal samay buu yidhi wuu u dardaarmay dhulkaa carabta laga soo bixi doonaa ha u dayma la'aanin nebi maxamed calaamadiisuu tilmaamayaa uma kabacdi waafaahu lajalu ajashii baa u timidoo odagii buu dhintay famakadtu waa nagaaday buu dhahay salmaan bacdahu geeridiisii kadib bicamuuriyata camuuri magaaladeedii baan ku nagaaday zamanan waqti ilaa ilaa an mara bihaa ilaa ay soo mareen oo ayna soo mareen ama ay soo mareen meeshii nafarun kooxo min tujaari اlcarabi carab ganacsatadeeda ka mid ah oo min qabiilati kelbi qabiilooyinka qabiilada kelbi la yidhaahdo ka mid ah ayaana soo maray carab waaye faqultu lahum waxaan ku idhi in xamaltumuunii haddaad i xambaartaan haddaan raacon idinla baxo macaku micigiina oo aad igeysaan ila alardi alcarabi dhul carbeed acطaytukum waxaan idin siinayaa baqaraatii haadihi sacooyinkaygan baan idin siinayaa buu yidhi lo'yaalkan aan leeyahay oo dhan haadii ee ah iwagu naymatii aryaalkayga faqaaluu waxay dheheen nacam waayahay naxmilaku waan ku xambaaraynaa xambaaritaanka sida ilmaha xambaarida ma ahee waan ku wadaynaa macnaha saasaa loola jeedaa fa acaytuhum iyaaha waan sii buu yidhi waxamaluunii macahum micigooda iyo xambaareena way i kaxeeyeen xataa idaa balaganaa ilaa aanu gaarnay waadi lqura waadi qura mee la yidhaahdo waa waadi bayna almadiinati washaam u dhaxeeya meesha markii aan gaarhnay qadaruu way i buu yidhi bi aniga way i khiyaaneen way iga qaateen wa baacuunii waxay iga iibiyeen lirajuli nin oo meel yahuudi yahuudda ka mid ah addoonnimu galayba eh, wuxuu yidhi waba markii aan gaarnay xataa idaa balaganaa markaan soo gaarnay waadi اlqura waadiga adaruu bi way iqiyaaneen way idhagreen wa baacuunii waxay iga iibiyeen lirajulin nin oo min alyahuudi yahuudda ka mid ah faltaxaqtu waxaan haleelay oo aan guda galay marka bikhidmatihi u adeegiisa ninkaasaaba addoon aan u noqdayo khidmii shaqadiisaan galay uma kabacdi nasiib wanaag maa labia maba daahinba an zaarahu inuu soo booqday ibnu cammin in adeer uu lahaa ibnu cammin wiil ay ilmo adeere lahu ahaayeen oo min bani qurayda reer bani qorayda yahuuddeeda ka mid ah fashtaraanii minuu iga iibiye buu dha haddana kiiba haddana layga gaday wanaqalanii maca wuxuu ii guuriyey macigiisoo ii kaxeeyey ilaa yadriba madiinu i keenay fara'aytu nakla timirtii baama arkay buu yidhi alladii timirtii dakara uu ii sheegay lii aniga saaiibii saaxiibkaygii bicamuuriyata camuri joogay wacaraftu waxaan aqoonsaday almadiinata magaalada bilwasfi aladii tilmaantii nacataha uu ku tilmaamay bihi ayada fa aqamtu biha waan la nagaa oo riilkaa reer bani quraydaan addoonnuu ahaa macahu asaga micigiisa laakiin madiinuu dhex joogaa wa kaana الnebiyu nebigana wuxuu ahaa xiinaidin wakhtigaa yadcuu mid u yeera qowmahu qoomkiisa ayuu ugu yeerahaya diinka fii makkata maka xilligaa aniga yadrib la ikeeno keeno timirtaa aan arkay asagana makuu dadka ugu yeerayaa diinka laakinanii laakiinse anigu lam asmac lahu kama maqlin xaggiisa bidikrin xus wax sheegiisa ah iyo wax hadalkiisaa ma maqlin linshiqaalii mashquulkayga sababtiisa bimaa aan ku mashquulsanahay yuujibuhu calaya korkayga ku waajibay arriqi addoonnimo ah nin habeen iyo maalin la shaqogelinaayo goormuu maqlayaa goormuu ogaanayaa waa ma jirto uma kabacdi maa labia maba daahinba arintu an haajara rasuulu inuu rasuulku usoo hijrooday ilaa yariba madiino yarib iyo madiinu usoo hijrooday fawallaahi baan ku dhaartay inii anigu la fii ra'si nakhlatin geetimireedka meesha ugu sarraysaan saarnaa buu yidhi timirta madaxeeda waa meesha kore ayaan saarnaa waa salmaan lisayidii oo sayidkaygii uu lahaa acmalu waan ka shaqaynahaye fiihaa geeddaa timirta ah bacda alcamali camalka iyo shaqada laga qabta qayb ka mid ah ayaan hayey wa sayidii sayidkaygii waa ninkii ilahaana jaalisun uu yaa kii fadhiya taxtahaa geedda aan saarnay hoosteeda annagoo saas oo anna shaqaynaya asagana uu igu shaqaynayo id aqbala calayhi waxaa soo qaabiloo yimid ibnu cammin wiilay ilmo adeer lah ahaayeena asagana lahu asaga ibnu cammin ibnu cammi baa u yimid wa qaala lahu wuxuu ku yidhi qaatala allaahu allah dulleeyo banii qaylata reer banii qayla banii qayla waa reer madiina waa aws iyo khasraj allah dulleeye buu yidhi dhib iyo hoog bay isku keeneene wallaahi baan ku dhaartay inahum ayagu alaana hadda la mujtamicuuna waa kuwa ku urursan biqubaa quba isugu tageen calaa rajulin nin dushii ama sababtii qadima u soo galay calayhim korkooda alyowma maanto min makkata maka uga yimid sanmaa maqlaya yazcumu sheeganaya annahu nebiyun inuu nebi yahay reer awsi khasraj dulli korkooda ha ahaadee maanta waxay isugu tageen quba meel la yidhaahdo rajul baa u imaanaya calaa rajulin dushii qadima calayhim uga imaanaya uga soo gelaya alyowma maanta min makkata maka xaggeeda yazcumu sheeganaya annahu nebiyun kaasay soo dhowayntiisa meeshaa u joogaan fama in samictu maba maqlin buu dhahay salmaan maqaalatahu oraahdiisa hadalkiisii xataa masanii ilaa uu itaabtay maa yushbihu wax la moodo alxumaa qandho xanuun iyo waxbaan dareemay wadarabtu waan gariirayo waan jareeyey indiraaban gariir shadiidan ee daran xataa khashiitu ilaa aan cabsaday an asquda inaan ku soo dhaco calaa sayidii sayidkayga inaan intaan beertaba ka soo faniino odayga hoos fadhiya aan ku soo dul dhaco ayaan sagay buu yidhi wabaadaftu waan degdegay ila اnuزuuli kasoo degitaan can الnakhlati geedii timirta aan ka soo degay wajacaltu waxaan guda galay aquulu inaan ku odhanaya lirajuli ninkii waa is inuu addoon yahay maada taquul acid calaya اlqabr war maxaa tihi iigu soo celiba hadalka koraan saarnaa si fiican ma u maqlaynine maada taquul maxaa tihi acid celi calaya korkeyga alkhabra faqadiba sayidii sayidkaygii baa xanaaqay walakamanii wuu i dharbaaxay lakmatan dharbaaxo shadiidatan oo daran ayuu igu dhuftay wa qaala lii wuxuu ii yidhi maa laka walihaada ruuxaa kaaga jira maa laka walihaada taa i adiga maxaa iska kiin galay waay cud ku laabo ilaa maa kunta waxaad ahayd fii gudihiisa oo min camalika shaqadaadaa waa idab daran tahay shaqadaada ku noqaa la yidhi walammaa markii kaana la gaaray almasaau galabtii markay shaqadii u dhammaato galabtii la gaaray akhadtu waxaan soo qaaday buu yidhi shay-an waxoogaa oo min tamrin timir ah kuntu aan ahaa jamactuhu mid u jamciyo ururiyey wa tawajahtu waxaan la soo aaday bihi timirtii ilaa xayu meeshay yanzilu uu ku soo degay alrasuulu rasuulka fa calayhi waan u galay wa qultu waxaan idhi inahu sha'niye qad balaqanii waxaa ikaa soo gaaray annaka adiga rajulun saalixun nin wacan oo fiicanoo saalixa inaad tahay wa macaka ay kula socdaan asxaabun asxaab laka adi aad leedahay ghurabaa'un oo hariibo ah musaafiriin ah dawuu xaajatin baahi danna u saaxiib ah wa haadaa shay-un waxoogaa waaye kaana cindii agtayda ahaadoo lisadaqati sadaqa ah fara'aytukum waan arkay waan idiin arkay axaqa bihi inaad uga xaqnimo badan tihiin min hayrikum hayrkiin idinkaa ku xaqnimo badan oo dhul dheer soo marteen hariib iyo musaafiriinna ahee dhulkiinana aadan joogine idinkaa ku xaqnimo badan ee waa kaasaa timirtii uma intaa ka bacdi qarabtuhu ilayh waan u dhoweeye buu dhahay nebigana saas ugu dhoweeyey faqaala liasxaabihi asxaabtiisii buu ku yidhi kuluu cuna wa amsaka wuu ka ceshtay yaddahu gacantiisa falam ya'kul mana cunin sala allahu calayh wasalam faqultu fii nafsii hoos waxaan ka dhahay buu dhahay naftayda haadihi waaxidatun tantii koowaad waay meel ku qoro uma saraftu waan ka soo tego waan ka soo gadoomay oo akhadtu waxaan guda galay haddana ajmacu inaan aruurinayo bacda tamari timir qayb ka mid ah falammaa taxawala markuu u soo wareegey arasuulu markuu ka soo wareegey alrasuulu rasuulka min quba quba ila almadiinati madiine uu u wareegay ji'tuhu waan u imid haddana ji'tuhu waan ula imid timirtii faqultu lahu waxaan ku idhi innii anigu ra'aytuka waanku arkay laa ta'kulu asadaqata inaadan sadaqada cunin wahaadaa hadiyatun tani hadiyad waaye akramtuka bihaa aan kugu karaamay kugu sharfay faakala minhaa wax ka cunay xaggeeda wa amara asxaabahu asxaabtiisana wuxuu amray inay cunaan faakaluu macahu way la cuneen rasuulka sal alla alah wasalam faqultu fii nafsii haadihi ahaaniyatu tana ti labaad waay baan ihi buu yidhi hadiyadiina wuu cunay sadaqadiina muusan cunin mid baa u dhiman uma kabacdi ji'tu waan imid rasuula اllahi baanu imid wahuwa asagoo bibaqiic baqiic lilqarqad meel la dhaha jooga baqiic waa meesha lagu aaso ee lagu duugo ama madfanka u ah dadka muslimiinta ah meeshaasaa markaa lagu duugi jiro baqiica alqarqadi baa la yidhaahdaa xayثu meel kaana uu ahaa nebigu ama wakhti uu ahaayo waari mid asturo aasa axada asxaabihi asxaabtiisa mid ka mid ah fara'aytuu waxaan arkay jaalisan asagoo fadhiya wa calayhi korkiisana shamlataani laba go-ood ay saaran yihiin shamlataan fasallamtu calayhi waan salaamay uma intaa ka bacdi uma stadratu waan wareegay uma stadratu waan wareegay macnaa gadaal baan soo uga soo maray andur anigoo fiirinaya ilaa dahrii dhabarkiisa lacallii si aan araa u arko alkhaatima khaatimkii aladii wasafahu lii uu iigu sifeeyey aniga saaxibii saaxiibkaygii fii camuriyata camuriya joogay falamaa ra'aanii markuu i arkay annebiyu nebiga anduru inaan eegayo ilaa dahrii dhabarkiisa carafa waa aqoonsaday qaradii dantaydii ujeeddadeeda buu fahmay fa alqaa wuu tuuray ridaa'ahu go-iisa can dahri wuu ka qaaday macnaha can dahrihi dhabarkiisii buu ka qaaday fa nadartu waan eegay fara'aytu alkhaatima khaatimkii baan arkay guluus oo kale ayadoo ah nebiga sal allahu calayh wasalam dhabarkiisa saa ugu shaabadaysan waa khaatimnimadii nebinimada tii baan arkay fa caraftuhu waxaan waan aqoonsaday marka inuu nebi yahay inuu nebi yahay ayaan markaa gartay fa caraftuhu maxaan sameeyey marka fan kabaytu waan kusoo foorarsaday calayhi korkiisa waan ku soo dul dhacay uqabilhu anigoo shushuminaya wa abkii oynaaya wuxuu gudagalay inuu nebigu dhudhunkado uuna markaa ooyo faqaala rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam maa khabaruka maxaa dhacay maxaa see wax u wadaawaa macnaha khabarkaagu waa maxay faqasastu waan uga sheekeeyey calayhi dushiisa qisatii qisadeedii baan uga sheekeeyey intii hadda aan soo marnay oo kale yuu nebigu uga sheekeeyey faucjiba biha aad baa loogu cajab geliya nebiga uu la dhacay macnaha waa jeclaystay rasuulka sala اllahu calayhi wasalam waa rasuulka sal alayh wasalam mar allaala markii arrintaa dhacday wuu la dhacay oo waa waa la cajabgeliyeyo aad buu ula dhacay wa wuxuu jeclaystay an yasmacnaa wa wuxuu rasuulku jeclaystay an yasmacahaa inay maqlaan asxaabuhu asxaabtiisana minii ani inay iga dhegaystaan bal inaan saxaabadan uga sheekeeyo yuu nebigu jeclaystay faasmactuhum iyaaha waan maqal facajibuu way la yaabeen ayagana way la dhaceen minhaa sheekadii ashadd alcajabi jeclaysi iyo isla cajaa'ib iyo tan ugu daran wasuruu way ku farxeen bihaa qisadii acdama asuruuri farxatan markaa u weyn fasalaamu nabadgelyo calaa salmaan alfarisiy salmaan alfarisi korkiisa ha ahaato yowma maalintii qaama wuu istaagay yabxau inuu baarbaaru raadaadiyo can ilxaqi xaqa fii kulli makaanin meel kasta uu ka raadiyo wasalaamu nabadgelyo calaa salmaan alfarisi ayay korkiisa ahaatay yowma maalintii carafa alxaqa xaqa uu gartay fa aamana bihi uu rumeeyey awhaqa aliimaan rumaynkan u adag oo ugu sugnaansho badan wasalaamun calayhi nabadgelya korkiisa ahaatay ama wasalaamun calayhi nabadgelyo korkiisa ha ahaato yowma maata wa yowma yubcau xayaa maalintii uu dhintay iyo maalinta la soo bixin doono asagoo nool salmaan alfarisi qiso cajiib badan ayaana loogaga sheekeeyey halyey kalaa noo soo socdo libaax ahoo cikramat ibni abi jahl la yidhaahdo waase inoo berita haddii rabbi idna subxaana watacaala meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam